بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي قال الناظم رحمه الله اكتم الأمرين فاقرا وغنى واكسب الفلس وجانب من بطل والدرع جدا وكادا واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل bayna tabdiirin wa buklin rutbatun fakilaa haadayni indaama qatal laa takhud fii sabi saadaatin magdow inahum laysuu biaahlin lizalal watagaafal can umuurin inahu lam yafuz bilxamdi ila man caqal laysa yaklu lmaru min dibin wa in xaawala alcuzlata fii ra'si jabal milcan inamaami waahjurhu famaa ballaqa almakruha ila man naqal daari jaara daari in jaara wain lam tajid saabran famaa axla nuqal jaanibi sulطaana waaxdar badshahu laa tukhaasim man idaa qaala facal laa tali lxukma wain hum sa'aluu raqbatan fiika wakhaalish man cadal ina niصfa annaasi acdaa'u liman wuliya laxkama hada in cadal fahuwa kalmaxbuusi can ladaatihi wa kilaa kafayhi fi lxashri tuqal ina linnaaqsi wlistihqaali fi lafdati lqaadi lawacdan wamathal laa tusaawi ladat lxukmi bima daaqahu shakhsu idaa shaksu cazl waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii <clears throat> laamiyatu ibnulwardi markaa waxaynu qaadanay saddex dersi waa dersigii afraad aynu caawa insha allahu tacaala qaadan doonaa waxaynanu ka bilaabaynaa beydka toddobiyo afartan wuxuu yidhi naadimku uktum qari alamrayni labada arrin qari labada amar faqaran sabooltinimo qari wakinan iyo hodantinimo wagsib shaqayso alfalsa lacagta shaqayso oo wajaanib ka dheerow man ay ayiladii kaka dheerow batala baashaalay ama ciyaaray ay huwa manku uktum waa ficil amar waana min baabi nasara yansuru katama yaktum weeyaan kasrada wuxuu ugu xarakeeyey uu yidhi uktumil uu yidhina waa takhalusan min iltiqaa'i saakiniin ayuu ka cararaya almraynku waa mafcuulkii uktumka weeyaan faqran wahinana waxaynu ka bedelaynaa amraynkaynu ka bedelaynaa markaa wuxuu leeyahay labada xaaladood xaaladda faqiirtinimada iyo xaaladda haninimada labadaba cidnaba ha u muujin nin cadowna ha u muujin saaxiibna ha u muujin cadow ha u muujin oo haddii cadowgaaga aad u muujisid faqiirtinimadaada waxa uu korarhsanaya oo u ziyaadsanaya firfircooni iyo farxad buu ka qaadayaaba ha u muujin cadowgaaga hodantinimadaada ha u muujin waayo laga yaabaa cadhada uu kuu qabaa inay aad u adkaato iyo colaadinta uu ku colaadinaya kadibna uu ku dhibaateeyo markaa saddan lihaada albaab ha caddayn buu ku leeyahay oo ha muujin waxaa kaloo suuragalay inuu ujeedo faqriga iyo faqiirtinimada ha muujina calaa sabiili tabajur adigoo cadhaysan oo shikaayo iyo cabasho ka qaba waxa weeyaan ha muujinin haninimadana ha muujinin calaa sabiili takabur adigoo iskibrinaya oo isweynaynayana haninimadiiyana kaa muuqanin waksib ilfalsa wajani man baal waksibna waa amar min iktasib bayna ka ahaatay alfalsa jamciisu waa aflus jamcu qiluhu fulusna waa jamcu katrihi waana qidcatun madruubatun min annuxaasi yutucaamalu biha waa qidca iyo gobol ka ahaatay oo laga dhalaaliyey nuxaas laguna mucaamaloodo wuxuuna uga jeedaa uun mutlaqu thaman waa lacag oo dhan weeyaan ayuu uga jeedaa wa jaanib man batal ahaw mid ka fog dadka ahlulbataalaha ee waxa loo diro aan ka soo bixin ee baashaala walaa tusaaxibhum xataa tasiira minhum kuwaasi hala saaxiibin si aanad uga mid noqonin maxsuulka beydka iyo macnihiisu wuxuu noqonayaa hoorsigiisu faqriga iyo sabooltinimada qarso hodantinimada aad hodanka tahayna qarso labadaa midnaba ha muujin ruuxnaba ha u muujinin cadow iyo saaxiib midnaba dirhamkana shaqayso iyo lacagta kuna dadaal ururinteeda marka ay tahay xalaal limaada kay laa taxtaaja ilaa hayrika si aanad ugu baahan hayrkaas aanad ugu baahan walaa takuuna kallan calayhi dulsaarna aanad ugu noqon hana la saaxiibin dadka ahlulbataalaha ah ka fogow si ayna kuu saamaynin oo raad ayna kuugu yeelan akhlaaqdooda iyo dhaqankooga xun kadibna khaasiriinta aanad ka mid noqonin uktum qari almrayni labada arin qari faqran sabooltinimo qari waan ka bedelnay wahinan qari wagsib kasba oo shaqayso alfalsa beensada iyo lacagtana shaqayso wajaanib ka dheerow adigu man ay ayiladii kaka dheerow batala baashaalay ama ciyaaray ay huwa manku wadariic jiidan wakaadan wajtanib suxbat alxamqa waarbaab lkhalal wadaric xidho oo dirac ka dhigo jiddan dadaal wakadan iyo rafaad wajtanib ka dheerow suxbata alxamqaa nacasyada inaad la saaxiibto ka dheerow wa arbaabi alkhalali ay wa suxbata arbaabi alkhalali kuwa fasaadka u saaxiibkaa inaad la saaxiibtidna ka dheerow wadaric waa amar waana min baabi liftixaal asalkii hore wuxuu ahaa id iyo taric buu ahaa kadibna ta'da taawul ifticaalkaa sarfigaynu ku arki doonaa daal baa loo bedelaa id iyo daric buu noqday kadibna idari saasay ku noqotay qaacidaa sarfiyadaa ku dhacday aljiddu marka jiimka lahoos dhigo waa alijtihaad waa dadaalka alkaduna waxaynu ku cadfaynaa jiddantaynu ku cadfaynaa marka la fadxiyo kaafka waxaa loo yaqaana waa attacab waa rafaadka wey marka wuxuu leeyahay dadaalka iyo tacabka waxaad ka yeeshaa inaad kasbatid oo aad shaqaysatid risi xalaal risiq xalaala kolalka qaarkoodna dee kasbigaasi aad shaqaysanaysaa inuu waajib kugu noqdo ayaaba suuragala adiga oo kasbigii iyo shaqadii awoodaya oo xoog u leh dee caruurtaadii iyo waxa weeyaan dadkii adiga kaa dambeeyeyna ay u baahan yihiin mararkaasi waajib ayay kuu noqonaysaa wajtanib suxbat alxamqa waarbaabi alkhalal wajtanib waa amrun min alijtinaab waxaana loo jeedaa albucdu waa fogaanshaha alsuxba waa almusaaxaba waa saaxiibtinimada alxamqa marka xada la fadxiyo waa jamcu axmaq axmaq baa lagu jamciya alxamqa waana man laysa lahu malakatun yamliku biha nafsahu cinda alghadabi waa qofka hanasho aan lahayn naftiisa u ku hanto marka uu cadhoodo ama fasidcaqli baa la dhahda fasidcaqli baa la dhahdaa waxaa kale oo suuragela buu leeyahay in loo jeedo alxamqa gabadha doqonta oo daruurati shicirka ugu gooyey lakin sida fiican waa inaynu idhaahno waa jamcu axmed waxayna idhaahdaan alxumqu daaun wa dawaauhu lmowtu doqonnimadu wa xanuun iyo cudur dawadeeduna waa dhimashaun shaacirkaasi wuxuu leeyahay likulli dain dawaaun yustaabu bihi ila alxamaaqata acyat man yudaawiiha xanuun kasta dawo lagu wanaajiyu leeyahay ilaa doqonnimada mooyaane doqonnimadu cidii dawayn lahayd way daalisay bui arbaab ilkhalal arbaab waa jamcu rabbin waana asxaab baa loo jeedaa waa dadka fasaadka u saaxiibkaa iska ilaali maxsuulka baydku waxa uu noqonayaa iyo macnihiisu dadaal waxaanad ku dadaashaa risiq xalaala inaad kasbatid taasi ku dadaal kana dheerow dadka ahlulxamqiga ahlulfasaadka inaad la saaxiibtid hana u dhowaan dee kadib fatata'aharu bikhuluqihim aad ku raadowdid khuluqooga iyo dhaqankooga iyo dabeecadooda fatakuna min ahli lfasaadi walkhusraan markaas inaad ka mid noqotid dadka ahlulfasaadka luqmaan alxakiim ayaa inankiisii ku yidhi laa tucaashir ilaxmaqa axmaqa hala mucaamaloonoo hala dhaqmin wain kaana daa jamaalin qurux ba hal ahaade fa inahu ka sayfi waa seef oo kale xasanun mandaruhu eegmadiisu ay qurux badan tahay buu yidhi qabiixun aharuhu raadka uu kaaga tegayaana aad buu xun yahay shaacirkii kalena waxau lahaa عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارين يقتدي فعاشر للتقوى تنل من تقاهم ولا تصحب الأرداء فتردى مع الردي wuxuu yidhi ruuxuha weydiin isagu sida uu yahay waxaad eegtaa saaxiibkii waayo ruux kastaa waa saaxiibkii rasuulkuna waa kii lahaa almar'u calaa diini khaliili falyandur axadukum man yukhaalilu waa kii rasuulku yidhi ruuxu waxau ku sugnaadaa dhaqanka uu saaxiibkii ku sugan yahay ha iskaaga cidda ula rafiiqayo wuxuu leeyahay saaxiib kasta waxa uu ku daydaa saaxiibkii waxaad la mucaamalotaa oo aad la dhaqantaa dadka taqwada iyo alla kacabsiga u ehelkaa si aad u gaadhid alla kacabsigooga ha la saaxiibin kuwa liita aad liidatid kuwaa macooga adiguna wuxuu yidhi wadaric xidho jiddan dadaal wakadan iyo rafaad wajtanib ka dheerow adigu suxbat alxamqaa doqmaha inaad la saaxiibtid wa arbaabi alkhalali suxbadaynu ku cadfaynaa wa suxbati arbaabi alkhalali kuwa fasaadka u saaxiibkaa ah inaad la saaxiibtidna ka dheerow waa talooyinkii wey bayna tabdiirin wa buklin rudbatun fakilahaadayni indaama qatal kaainun kaa'inatun waxaa ahaatay buu yihi bayna tabdiirin daadaadin iyo wa buklin dhabcaalnimo rutbatun darajo ayaa ahaatay bui fakilaa haadayni labadan dhammaantood indaama haddii uu daa'imo ay huwa kilaagaasi qatala waa dilaa huwa kilaagaasi saaxibahu saaxiibkii waa dilaa buy rutbatun waa mubtade muahara waajibni una u dambaysiye waayo waa nakiro darafkaa muqadamkiina waa khabarkiisii kaasaana u cunansiinayo waayo muxamedin waar waa kii lahaa walaa yajuuzu libtidaa binakira maa lam tufidka cinda zayd namira wahalfatan fii kun famaa khilun lana warajulu min alkiraami cindana waraqbatun fi lkhayri khayrun wacamal mubtado bilaa musawaqa sheekh laguma bilaabi karo sida aawadeed darafkan soo hormaraa maanta taswiiq u noqonayo oo u cunansiinaya waxaana loo jeedaa tabdiirku waa infaaqu lmaali fi hayri wajhihi calaa sabiili israafi taasaa infaaq la dhahdaa waa in xoolaha la bixiyo weji loogu talagalay wej aan ahayn loo bixiyo bukliguna waa alimsaaku wa cadamu linfaaqi cala anafsi waalciyaali biqadri alxaaja waa inaad xoolihii ku dheganaatid oo aanad bixin naftaada aanad waxba ka siin ciyaalkaagana aanad waxba ka siin wixii baahidooda uu ahaa adiga oo hayade aad kala dhabcaashid markaa rutbada udhaxaysa waa rudbo mudan buu leeyahay in la daa'imo oo lagu dul sugnaado waana aliktisaadu watawasudu fi linfaaq in la dhexdhexaysto labadan mid kastoo ka mid ah haadaynida ismiishaarahaasi wuxuu ku dhacaya waa bukhliga iyo tabdiirka weeyaan labadaa mid kastoo ka mid yahay haddii uu daa'imo buu yidhi daame iyo qatalo faacilkooguna kilaagaa loo celinaya markaa mufradnimaynu ugu celinay limaada waa bictibaari lafdihi ile kilaa waa taniye bictibaari lafdihi lafdiga kilaa baynu eegaynaa waayo lianna lafdahu mufradun wain kaana macnaahu musanna lafdigiisa mufrada walow macnihiisu haba noqdo tasniye haba noqde allahana dee waxa weeyaan inaynu sifadaasi bukliga ku sifowno waa inaga reebay walaa tajcal yadaka maqluulatan ilaa cunuqika walaa tabsudha kula lbisti labadaasiba tabdiidkana waa lainoo diiday walaa tubadir tabdiila ina almubadiriina kanuu ikhwana shayaaطiin markaa rutbada udhaxaysa waa rutbadaasi ah alاktisaadu wاtawasul markaa maxsuulka beytku waxa uu noqonaya un daadaadinta iyo dabcaannimada oo bakhaylnimada ah rudbo wanaagsan baa u udhaxaysa rudbadaa dhaxaysa oo ah ikhtisaadka taasi waxa weeyaan laazim hana ka faaruqin bukhliga iyo tabdiirkana ha ku dadaalin oo hana u dhowaan waayo labadaa mid kastoo ka mid yaha ruuxa ay daa'imaan ee ay ku sifoobaan waxay ka dhigaan sidii qof dhintay oo kale fii cadami nafci walintifaac bayna tabdiirin kaainatun waxa ahaatay bayna tabdiirin daadaadin iyo wa buklin bakhayltinimo dhexdood waxaa ahaatay rutbatun darajo fa kilaa haadayni labadan mid wal oo ka mid ihi indaama haddii uu daa'imo ay huwa kilaagu qatala waa dilaa huwa kilaagaasi saaxiibahu saaxiibkii ayaa u dilaa laa takud fii sabi saadaatin madow inahum laysuu biahlin lizalal laa takud ha dhex dhuumban oo ha dhex gelin fii sabi saadaatin saadaad iyo sayidyaallo caydood ha dhex dhuumban saadaadkaasoo madow tegey waayo innahum saadaadkaasi laysuu umay ahaan biahlin ahal umay ahaan lizalali simbiraxasho ahal umay ahaanine ha dhuumban buu ku leeyahay oo ha dhex gelin laa takhud waa nahyi ficilkaasina min alkhawdi baa laga keena waa dhexgelitaanka arrimaha la iska dhex qaado ah, sin dhalaano laskaga dhex galo sabiguna waa ashatmu watakalumu fii cirdi linsaani bimaa yaciibu waa cay iyo hadal aad ka hadashid ruuxa meesha ay ceebtu ka qabato ammaantuna ay ka qabato ceebayntuna ka qabato wax ceebaynayana waliba aad u adeegsatid oo aad ugu hadashid saadaat waa jamcu saadatin saadatin baa lagu jamciyey saadaat saadatinna sayid baa lagu sii jamciyey idan waa maxay waa jamculjamc weeyaan waa jamculjamc waayo saadaat waa jamcu saadatin saadatin baa saadaad lagu jamciyey saadatin oo jamcana sayid baa lagu jamciyey markaa saadaad waa maxay waa jamculjamc madow ay maatuu wadahabuu ilaa jazaa'i acmaalihim asaalixa kuwaasi oo tagay oo dhintay inahum laysuu ahlan biahlin lizalal waxay jawaab u tahay su-aal muqadar ah oo sababta aanad u dhex gelayn waa maxay inahum liannahum laysuu biahlin lizalal zalalkuna waa alkhata waalcisyaan waa gefka iyo caasiyitaanka weey oo muraadka loo jeedaa maaha dee macsuumiin bay ahaayeen ma aha waayo cidda macsuumiintii waa ambiyada un wey laakiin wuxuu u jeedaa yani taksiirkooga iyo gaboodfalkooga iyo dhacdhacooga iyaga waa yara maxsuulka beydku wuxuu noqonaya macnihiisu ha dhex gelin saadaad tegey caydooda ha dhex dhumban hana ku mashquulin xaqoogana wax ceebayo wax dhaleeca kaga hadlin saxaabadii dee fitnadii dhex dhacdayna waxa weeyaan fitnadii dhex dhacday ijtihaad bay ahayd ijtihaadkaa ciddii asiibtay laba ajir ayay yeelatay ciddii waxa weeyaan ijtihaadkii aan asiibina ajri ayaa u sugnaaday waxayna inaga mudan yihiin duco rabbana kfir lana wlikhwanina aladiina sabaquuna biliimaan wlaa tajcal fii quluubina hila liladiina aamanuu rabbana inaka ra'uuf raxiim laa taqub ha dhex dhumban oo ha dhex fii sabi saadaatin saadaad caydood ha dhex gelin saadaadkaasoo madow tegay waayo inahum ay liannahum ayagu laysuu may ahaan biahlin ahal umay ahaan min zalali simbirar xarfo watagaafal can umuurin inahu lam yafuz bilxamdi ilaa man caqal wuxuu yidhi watagaafal ishilmaansi oo ismooganaysi can umuurin umuur iyo arrimo inahu ay ina shacna walxaala shacniga iyo xaalku waxa uu yahay lam yafuz kuma guulaysto oo kuma liibaano bilxamdi ammaan la ammaano ilaa man ay ilaladii ka mooye caqala caqliga yeeshay ay huwa manku watakaafal bimacnaa khaflo iyo mooganaasho ka muuj buu kuleeyahay xagga naftaada inaad hilmaansan tahay arrimo aan la mahadin oo cid kale u xasishay malahaagana ka yeel mid wanaagsan ha ku mashquulin ceeb cid kale haddii aad doontid ceeb cid kale inaad ku mashquushid fa calayka bicuyuubi nafsika fa yakfiika maa fiika ceeb cid kale inaad ku mashquushid haddii aad doontid taada laazim buu ku yidhi waayo waxa adiga kugu sugan ayaa kugu filanba taada haddee dib u egeegtid taadaa kugu filan buu kuleyahy oo meel ku fadhiisin inahu lam yafuz bilxamdi ilaa man caqal damiirkaasi waa damiiru shani weeyaan ay ina shana walxaala weeye yafuz waa faaza yafuuzu bimacnaa lam yadfar weeyaan kumuu guulaysan ammaan laga ammaano xagga allah iyo xagga dadkaba ilaa ruuxa caqliga leh caqliga weliba aadka u waafirka ah kaa mooyaane markaa wuxuu leeyahay sida u mudan qof kasta waa inuu iska ilmaamo umuuraha dadka kale iyo axwaashooda iyo hadaladooda iyo afcaashooda intaba waa inuu iskaga tago oo ceebahooga aan u eeg eegin ee tiisa u ku mashquulo waayo rasuulku waxau uri min xusni islaami lmari tarkuhu maa laa yacniih maxsuulka beydku wuxuu ku fadhiisanaya oo u noqonayaa khaflo ka muuji xagga naftaada arrimaha dadka kale aad hilmaansan tahay cuyuubtooda iyo ceebahoogana ha eeg eegin cawraadkoogana ha ku mashquulin waayo kuma guulaysto ammaan la ammaano ilaa qofka caaqilka ah ee xakiimka ah ee ceebtiisa ku mashquuleeta dadka kale ka mashquulay mooyaane watakaafal ishilmaansi oo ismooganaysi can umuurin umuur ismooganaysi inahu ay ina sha'na walxaala xaalka iyo sha'nigu waxa uu yahay lam yafus kuma guulaysto bilxamdi ammaan la ammaano ilaa man ay ila ladiika mooyaane waa faacilkii caqala caqliga yeeshay ey huwa manku qof sidaas a ah mooyaane cid kaleba kuma ku kuleeyahy ammaan laysa yakhlu lmar'u min didin wa in xawala lcuslata fii ra'si jabal laysa ma aha ay huwa shanigu yakhlu mid uu ka marhnaanayo almar'u ruuxu min didin ay min mukhaalifin mid isaga ka soo horjeeda oo khilaafsan wa in xaawala haba isku dayo alcuslata dheeraansho fii ra'si jabalin buur madaxeed inuu u fogaado oo uu ku dheeraado haba isku daye kama marhnaanayo cid ka soo horjeeda laysadaasi waan garananayo ismigeedi waa damiir damiiru shaniya oo waa huwadaan soo qadarnay jumlada yaklu lmar'u min didina waa khabarkeedii weeyi didkuna waa alcaduwu wlmukhaalif kaasaa la dhahdaa macnuhuna wuxuu noqonayaa laysa yakhlu linsaanu min shaksin mudaadin wa mukhaalifin lah insaanku kama marhnaanayo ruux isaga ka soo horjeeda oo khilaafsan xaawaladu waa almuxaawala aliraadau waalaba waa doonitaanka iyo raarcaynta shayga la raarceeyo alcuzla waa alincizaalu walbucdu can innaas waa in dadka laga fogaado nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam markii qurayshi ay khilaafeen ee ay madax adaygeen ee ay colaadiyeen ee ay ka saareen meeshii dhulka ilaahay ugu jeclaa oo maka ahaa ayna u dhibgeliyeen waxa weeyaan madiina markaa macnuhu wuxuu noqonayaa insaanku kama madhna cadow isaga khilaafsan haba raadeeeyo inuu ku fogaado buuraha madaxooga xitaa taa haddii uu sameeyo oo dadka uu ka fogaado oo meel dheer u ka tago oo buur madaxeeda xitaa kama iyo halkaa lafteed cid mukhaalif ku ah imaamu shaaficina waa kii lahaa wman da ladii yanjuu min annaasi saaliman walow qaaba canhum bayna xaafiyatay nasri dadka dhaleecayntooda cidda ka badbaadaysa waayo xiitaa haddii aad kaga maqnaatid ood gorgor labadiisa baad fushid waxaynu koodhan maanta u waasha maantu ka darayba maantana gorgor buu labadiisii baad dadka cid ka badbaadaya sheekh ma jirto laysa ma ay huwa shanigu yakhlu miduu ka marnaanayo almar-u ruuxu min didin cid mukhaalif ku ka soo horjeeda wa in xaawala haba isku dayo alcuslata dheeraansho fii ra'si jabalin buur madaxeedu u dheeraaday bilcani namaami waahjurhu fama balaga almakruha ilaa man naqal mil ka leexo oo ka jeedso cani namaami wardadablaha wahjur ka hijro oo ka tag adigu hu namaamka famaa ballaqa ma gaadhsiiyo ay huwa namaamku almakruuha waxa makruuhaa ah ee la necab yahay ilaa man ay ilaladika mooye naqala soo raray ay huwa manku hu makruuha wuxuu ku leeyahay mil bikasri lmiim waa amrun min maala yamiilu ficilkiisu waa ka wuxuuna u jeedaa acrid wاjtanib can الnamaami wcama yaquluhu calى wajhi الnamiima walaa tusaaxibhu fatakuna shariikahu fi اlإثmi waxaad ka dheeraataa ninka namaamkaa ee wardablaha ah iyo waxa uu leeyahay ee uu faafinayo wejka namiimyada hana la saaxiibin si aanad ula wanaagsan ismiga iyo dembiga uu ku sugan yahay namaam waa siiqa mubaalaqa waana aladii yanqulu lkalaama min bacdin wayulqiihi ilaa aakhara liyuuqica albuqda walcadaawata baynahuma waa ka dadka hadalka ka rara qof uu hadal ka cid kalena waa u geynayaa si uu dhexdooda u rido colaad iyo nacaybtinimo markaa namiimyadu waa xaraamun bilijmac waxaana lagu tiriyaa kabaa'irta ayaa lagu tiriyaa markaa mararka qaado lakin wax laga soo reebay ayaa jirta marar kalaan baraarujin doonaa insha allah ilaa lix meelood baa lasoo reeba rasuulkuna wuxu uhi sala allahu alayh wasalam laa yadkhulu ljanata namaamun qof namaamihi ya jannada ma gala bu rasulku yii sala allahu alayh wasalam xadiiskii kale rasuulku wuxuu ku lahaa hal tadruuna man shiraarukum qaluu allahu warasuuluhu aclam qaala dulwajhayn aladi yaati hada biwajhin wahada biwajhin aakhar ka idinku sharka badan ma garanaysaan bu rasulku yii alla iyo rasuulkiisa ayaa u aqoon badan rasuulku waxu uri waa ka dulwajhaynka loo yaqaano kan weji buu ula tegayaa kan kalena weji ayaa uu ula tegaya yaxya bnu actam waxa uu yidhi annamaamu sharun min asaaxiri lianna annamaama yacmalu fii saacatin maa laa yacmaluhu saaxiru fii shahri qofka namaamkaa ee war dablihii isagaa ayaaba ka shar badan bu yidhi qofka saaxirkaa waayo namaamku saacad keliya inta uu shaqaynayo ee uu fasaadinayo kuma ayuu kuma fasaadinayo ninka saaxirkii intaa in leeg namaamku buu yidhi wuxuu ka shar badan yahay qofka saaxirkaa waayo namaamku saacad keliya waxa uu ku shaqaynayaa qofka saacirkii waxaanu bil ku shaqaynin markaa isagaaba ka fasaad badan bu yidhi alxasanu lbasrina waxa uu yidhi man naqala ilayka xadiia faclam annahu yanqulu ilaa gayrika xadiiaka cidda war kuula timaada ee war cid kale kaaga keenta ogow adigana war buu kaa qaadaya ha macaansano dhegtuna ha oqan oo hee una ha odhanine kan aad ku wadidna uu kaa qaadaya adna waayo adba cid buu kaaga keenay adna uu kaa qaadiyo wuu ugeynaya markaa iska ilaali wey wahjurhu waa amar bimacnaa utrukhu waa ka tag damiirkuna namaamku u noqonaya ka horun buuna adkaynaya famaa balaqa makruha ilaa man naqal fadu waa tacliiliya maadaasi waa naafiya balaqa min albuluq baa laga keeno waa wusuul iyo gaaritaan maxsuulka baydku muxuu ku fadhiisanaya ka dheerow oo ka fogow dadka inaad hadal ka qaadid bar ka mida bar kalena aad u qaadid adigoo dhexdooda fasaadinaya hana la saaxiibin namaamka in fara badan namaamka ka dheerow wuxuu yidhi mil ka leexo oo ka dheerow oo ka jeedso can inamaami qofka namaamka leedhaa ee dadka isku dira war dablaha leedhaa wahjur ka hijro oo ka tag adigu hu namaamka famaa ballaqa balaqa iyo ballaqaba waa soo naqliya markaa ballaqa fiican si lama mafcuula u qaadato way gudbaysaa famaa ballaqa ma gaadhsiiyo huwa namaamku almakruuha makruuha ma gaadhsiiyo ilaa man ay ila ladii kii naqala soo naqliyey ay huwa manku hu makruuha isagun bay dib ugu soo noqonaysaa buu kuleeyahy walaa yaxiiqu lmakru sayiu ilaa biahli wixii uu waday isagun bay dib ugu soo noqonaysaa ay usoo laabanaysa daari jaara daari in jaara wa in lam tajid sabran famaa axla nuqal daari u dhimri jaara daari daartaada jaarkeega u dhimri oo u dhimirsanow in jaara haddii uu dulmi sameeyo ay huwa jaarku dee fa daari jaara daari wa in lam tajid haddii aanad helin sabran sabir haddii aanad helin famaa shay cadiima ayaa axlaa macaanimo badnaysiiyey ay huwa maagu annuqala guuritaanka guuritaan maxaa ka wanagsan bu leeyahy waayahay daari waa amrun min almudaaraati macnihuna waa bimacnaa laatif waa u dhimri oo u dhimirsano oo hadal jilicsan ku dhoweey macnaheedu jaara daari waa mafcuulkii waana loo idaafeeyey doo addaari waa mudaaf marka cidda adiga kula ologaa cidda kula jaarkaa wey macnaheedu olagu waa cidda adiga kula jaarkaa weeyaan cidda kula jaarkaa u dhimirsanow xitaa ciddaasi haddii ay jawr iyo dulmi kugu samayso adigu u sabir oo dhibta uu kugu hayo u dulqaado oo xamil buu kuleeyahy oo jaarada dambe eeg daari jaara daari in jaara jaara iyo jaara meesha taala jaarada hore waa mafcuulba waa ismi ta dambana waa ficil intani marka waa shardiya jaara waa ficlu shardigii jawaabu shardigii waa maxduufo ka horaa ku tusinaya waaniga kuu soo celiya ku yidhi in jaara fa daari jaara daari macnaheegu waa sidaa oo jawaab dalabka dee fa baa la gelinaya iladaari bay noqonaysaa wa amar weeyaan jaaradan dambana min aljawri baa laga keenay min aljawri marka haddii uu ku dulmiyo adigu u sabir buu kuleeyahy haddii aanad helin sabir miyaa fama axla nuqal de fama axla nuqal min wajada ayay ka timiday waana ficlu shardigii axlaana waa ficlu tacajubkii nuqalna waa jamcu nuqlatin waa alintiqaalu min mawdicin ilaa mawdicin aakhara waa in boos laga guuro meel kalena loo guuro ayaa la dhaha waana mafcuulkii axlaa jumlada tacajubiyaana ayaa jawaabu shardigii dhahaysa maxsuulka baydku waa maxay waxaad u dhimirsanaata daartaada kajaarka laha u dhimirsanow dhibtiisana xamil haddii uu ku dhibo oo uu ku dulmiyo kolba inta ay suuragal tahay kadib haddii aanad sabir iyo xamilaad aanad u helin dulmigiisa iyo jawrkiisaasi calayka facalayka bitaxawuli min haadihi daari wاlintiqaali minha ilaa maxalin aakhara baciidin faina ard allahi waasica haddii ay xamilaadu kugu yaraato oo dhibtaasi aad qaadan kari weydid waxaad laazimtaa bu yidhi gurigan in iskaga guurtid oo meel kale aad u guurtid waayo dhulka ilaahay mid waasica weeye sufyaan thawri waxa uu yidhi min aljafaa'i qalaylka waxaa ka ah an yashbaca arajulu ninku inuu dhergo wa jaaruhu isagoo jaarkiisu uu gaajoonayo laa yadcamuhu shayan min tacaami waxa uu cunayana waxba aanu ka siinahayn rasuulkuna in fara ayaa jaarka inoo dardaarmay man kana yuminu billahi walyawmi alaakhir falyukrim jaarah buu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam soo ma waa xadiis saxiixa ah wey marka jaarku dee waxa weeyaan jaar wuxuu kugu yeelanayaa hal xaq jaarna wuxuu kugu yeelanayaa laba xaq jaarna saddex xaq buu kugu yeelanaya qof gaali haddii uu jaar kula yahay dee wuxuu kugu yeelanayaa xaqii jaarnimo qof muslimi haddii uu jaar kula yahayna xaqii islaamnimada iyo xaqii jaarnimo kugu yeeshay qof muslimi haddii uu jaar kugu yahay oo hadduu jaar kula yahay oo qaraabo ihina saddex buu kugu yeelanaya xaqii jaarnimo iyo xaqii islaamnimo iyo xaqii qaraabanimo soo ma marka ilaali buu ku leeyahay daari u dhimiri jaaro daari daartaada jaarkeega u dhimirsanow in jaara haddii uu dulmi sameeyo ay huwa jaarku fa daari jaaro daari wain lam tajid haddii aanad helin sabran sabir haddii aanad helinna famaa shay cadiima ayaa axlaa macaanimo badnaysiiye ay huwa maagu annuqala guuritaankaan ku guuriy jaanibi sulطaana waa axdarbadshegu laa tukhaasimi man idaa qaala facal jaanib ka dheerow asuldaana suldaanka ka dheerow waxdar kana digtoonow badshahu ay badshay suldaani suldaanka qabashadiisa laa tukhaasim haba la doodin man ay ayiladiika idaa qaala haddii uu yidhaahdo ay huwa manku qawlan hadal facala sameeyo ay huwa manku cid haddii uu wax ku yidha qawl uu yidhaahdo ficil u bedelaya awooduu leeyahay aawadeed iska ilaali bu ku leyaha la ya waa digniin uu ku markaa janib waa amrun min almujanaba ayaa laga keenay suldaankuna waa mafcuulkii albatsha waa alahdu bishiddati walcunfi walquwa ayaa la rada wuxuu ku leeyahay suldaanka ka dheerow waa cidda talada haysa ciddaasi ka dheerow kana fogow hana u dhowaan ilaa baahidaadu inta ay tahay mooyaane iyo daruuradu inta ay tahay mooyaane haddii ayna ka dhalanahayn oyna ka ratibmayn tegitaanka aad u tegaysid isaga faa'ido oo tusaaleahaan kuwa la dulmiyey baad u ergeynaysaaba ama isagii baad u naseexaynaysaaba hadday hawshu sidaasi tahay falaa ba'sa fii dahaabi inaad u tegtid wax dhibi kuma jiro suldaankan lagaaga digaya iska ilaali lagu leeyahay wuu kujajabinaya waa suldaanka jaa'irkaa wey amaa ka caadilkaa xuquuqda ilaalinaya falaa ba'sa bilqurbi minhu in loo dhowaado wax dhibi kuma jiro laa tukhaasim man idaa qaala facal tukhaasim waa amrun min almukhaasama waana almujaadalatu walmunaasacatu maca algayr waa in cid kale lala dooda ayaa la dhahdaa mantaasina waa mawsuula idaadaasi waa shardiya ficlu shardigeegii waa qaalay ficlu shardigiiyo jawaab shardiga waa qaala iyo qaala yafcalu weeyaan taasuu noqonaya maxsuulka baydku waa maxay markaa wuxuu ku leeyahay qof haddii hadal yidhaahdo hadalkii ficil u bedelaya oo aanu aabba yeelahayn caaqibadiisu waxa ay noqonayso waa sida xukaamta iyo salaadintiiyo kuwa awoodda leh iyo kuwa waalwaalan oo kale iska ilaali buu ku leeyahay ya maxsuulka baydku waa maxay wuxuu ku leeyahay ka fogow sultaanka oo ha u dhowaan kana fogow quwadiisa iyo awooddiisa shaksina hala doodin haddii hadal uu yidhahdo ficil u bedela aanu aabba yeelan caaqibada dambe ay u ilanayso markaa kaasi aanu waynaga sheegna sultaanka si laga dheeraanayana waa ka jaa'irkaa weeye xudayfa waxau odhan jiray xudayfa ibnu yamaan iyaakum wamawaaqif alfitani qiila wamawaaqifu lfitani qaala abwaabu umara waxaad ka digtoonaataan ood iska ilaalisan oo idinka digayaa idinka iyo mawaaqifta fitanta mawaaqifta fitantu waa maxay baa lagu wuxuu ku jawaa abwaabu lumara dadka umarada albaabadooda inaad hor taagnaataan taa iska ilaaliya ibnu cabaasna waxau yidhi ijtanibuu abwaaba almuluuki fainakum laa tusiibuuna min dunyaahum shay-an ilaa min aakhiratikum maa huwa afdalu minhu iska ilaaliya abwaabta boqorada haddii idinku aad asiibtaan adduunyadooda wax adduunyadooda wax kama asiibtaan ilaa haddii aad ka asiibtaan in ka fara badan oo ka fadli badan ayo aakhiradiina xaggeegii iyagu ka asiibaya waad u duloobaysaa buu ku leeyahy markaa iska ilaali wey jaanib ka dheero waa suldaana suldaanka oo wax dir ka digtoonow badshahu ay badsha suldaana suldaanka qabashadiisa laa tukhaasim haba la doodin man ay ayiladiika idaa qaala haddii uu yidhaahdo ay huwa manku qawlan hadal facala sameeyo ay huwa manku laa tali lxukma wainhum sa'aluu rakbatan fiika wakhaalif man cazal wuxuu yidhi laa tali ha qabanin oo ha tawaliin alxukma xukunka wa inhum dadku sa'aluu haba weydiistaan adiga hu xukunka haba ku weydiistaane rakbatan jacayl darteeda ku weydiistaan fiika ay fii wilaayatika adiga wilaayadeeda ay jecel yihiin wakhaalif iska khilaaf man ayay ay ladii ka cadala canaanta ka canaan kuula yimaadana iska ilaali oo ka dheero buu ku leeyahay laa tali waa nahyi xadf xarficilana lagu jismi waa min baabi xasaba yaxsibu waa yeliye weeyaan amarke eh, eh, nahy eh, ficilkeegi mudaaric laa teli ah, ha tawaliin adigu kolkaa laadaasi ayaa jasminaysa xukunka wuxuu uga jeedaa alxukuumatu walqada bimacnaa laa takun waaliyan calayhim walaa qaadiyan lahum adigu waalinaha u noqon hana xukumin buu ku leeyahy intaasi waa wasliyatun zaa'ida la dhahdaa Ah, humtuna waa iska mubtade sa'aluu ficilkaasa khabarkii noqonaya jumladaasi ficiliyada mafcuulkeegina waa go yahay oo waa hu raqbatana mafcuulun liajli ayaa la dhahdaa marka xitaa qadahaaba ku weydiistaan adiga jacayl ay ku jecel yihiin wilaayadaada iyo jacayl ay jecel yihiin qadaha iyaga aad xukumayside waxbaa u tawaliyin buu ku leeyahay wakhaalif man cazala kagu cazilana iska khilaaf man cadalana waa la soo fiican wa amrun min almukhaalafa ayaa laga keenay waana utruki shaksa aladii laamaka calaa tarkika alqadaa walaa tuichu bimacnaa ka tag ruuxa kugu canaanta ee kugu waxyeeleeya tegitaanka aad ka tagtay xukunka ee aad qaban weyday taasina waxba waxa weeyaan iska khilaafo ha adeecin buu leeyay maxsuulka baydku waa maxay qadaha tawaliin waalinaha u noqon walo wilaayadada haba jeclaadaane khilaafna cidda kugu canaananta tegitaanka arrintaasi aad ka tagtay waayo waxa suuragal ah inaanad axkaamta aanad waxa weeyaan xukunkaagaasi inaynad ku cadaalad samaynin muqtadaheegiina inaynad oofin ayaa suuragala ah. kadibna waxa weyan ha u culus aad kala kulantid aakhire iska ilaali buu ku leeyahay laa tli hatawaliinoo ha qaban alxukma xukunka wa in hum dadku sa'aluu haba ku weydiistaan hu xukunkaasi ragbatan jacayl darteed ha ku weydiistaan fiika ay fii wilaayatika wilaayadaada ay jecel yihiin wakhaalif adigu iska khilaaf man eeyayin ladiika cadala canaantay ay wamanku wuu sii tacliininayaa wuxuu yidhi ina niصfa الnaasi acdaau liman uliya laxkaama hada in cadal ina niصfa الnaasi dadka liman ay liladika wulliya loo dhiibay ay huwa manka alaxkaam axkaamta iyo qadaha iyo waxa weeyaan madaxweynenimo cidda loo dhiibo dadka in badan oo ah cadow cadowga iyo weyn bu yidhi haadaa arrintani haabitun waa mid sugan in cadala xitaa haddii u cadaalad sameeyo ay huwa mankaas xitaa haddii u cadaalad xukunkiisa ku wado mar layba cid cadowa waa la helayaa bu u fiirso nisfun bikasri nuuni wadamiha baa la weriya nasfun iyo nisfun walawalu afsaxu in nisfun waana ismigii inada weeyi inada ismigeedii weeyi annaasna waxaa looga jeeda waa cidda xukunkiisa iyo riyaasadiisa ku hoos ee dadki o dhan dee loogama jeedo acdaana waa jamcu cadow waana khabarkiisii weliye majhuul baa loo binay min atawliyati baa laga keenay naa'ibu faacilkeedina waa damiir u noqonaya mantu u noqonaya limantaasi ayuu unoqonaya axkaamna waa jamcu xukmin waana mafcuulkii labaad waayahay wuxuu ku leeyahay axkaamtaa tawliin waayo lianna nisfa naasi acdaau liman weliya alaxkaama dadka barhkood waxay cadow u yihiin cidda talada haysaba Ah, haadaa in cadala buu haadaadu waa maxay bimacnaa dadka barkood inay cadow u yihiin cidda talada haysa waa mid sugan xitaa haddii uu cadaalad ku sameeyo waxa dhexdooda ah oo ruuxnaba aanu dulmiin ya ruuxnaba aanu dulmiin haddana colaad kama marna buu ku leeyahy colaad kama madhna colaad kama marna maqsuudka naadinku markaa waxa uu noqonayaa aamin ruuxa aan ka ahayn adli inuu sameeyo iyo axkaamta sidii loo baahnaa inuu u socodsiiyo yani munaasab uma aha inuu tawaliyo arrimaha dadka walow iyagu haba jeclaadaan wilaayadiisa haba jeclaadaan maxsuulka baydku wuxuu fadhiisan axkaamtaha tawaliin qaadinaha u noqon waayo raaciyada barhkood cadow ayay u yihiin cidda axkaamta qabata xitaa cadaalad xukunkiisa haddii uu ku sameeyo iyo xukuumaddiisa ama haddii un xukuumaddiisa cadaalad ku samayn maya fa kulluhum acdaa'un lahde dhammaan cadowwa way u noqonayaanba isagiyo cadaalad sameeyeyba barh cadow u yihiin noloshuna macaan ma marka ay cadowga iyo mukhaalifiintu bataan waana xaqiiqtaas sheekh camar bnu caas wuxuu yidhi maalikun adil khayrun min matarin waabilin nin maalik ah oo boqor ah oo caadil ah ayaa ka khayr badan roob fara badan horeyna waxaa loo yidhi man cadala fii sulطaanihi istaqnaa can acwaanihi ninka cadaalad ku sameeya saltanadiisa iyo maamulkiisa wuxuu xitaa ka maarmaaba cid acwaana cid ilaalisa iyo cid u kaalmaysa kuwa uu ka maarmaaba wuxuu yidhi ina nisfa annaasi dadka barhkood acdaa'un cadow ayay u yihiin liman ay liladii ka ayay cadow u yihiin markaa beytkani bimansilati alcilla limaa qabla ka hore ayuu cillo u yahay liman ay liladika ayaa cadow u yihiin williya loo dhiibo ay huwa manka al axkaama xukunada loo dhiibo haadaa arintaasi oo ah dadka badkood inay cadow u yihiin cidda xukunka loo dhiibo haabitun waa mid sugan in cadala xitaa haddii cadaalad sameeyo ay huwa mankaasi fhuwa klmaxbuusi can ladaatihi wakilaa kafay fi lxashri tuqal fahwa xaakimku kalmaxbuusi mid la xidhay oo kale weeyi can ladaati macmacaanyaalkiisii laga xidhay wakilaa kafayhi labadiisa gacmood dhammaantood tuqalu waa la silsiladayn ee hiya kilaaga fi lxashri maalinta isa soo ururin wuxuu ku leeyahay huwadaasi waxay unoqonaysaa damiir xaakimka unoqonayo weeyi waxa horaana laga fahmaya de xagga horaa laga fahmaya xaakimka markaa unoqonaysaa ama qaadiga ayay unoqonaysaa xagga dambe lagu sheegi doono labadaba waa loo celin karaa ladhat waa jamcu ladha waana naqiid اlm xanuunkii ka soo horjeeda marka waxa u leya xaakimku waxa uu ka dhigan yahay ruux laga xidhay macaanyaalkiisii adduunyada iyo nimcadii uu ku barwaaqaysan lahaa waayo wuxuu ku mashquulsan yahay intii uu ku raaxaysan lahaa umuuraha dadka ayuu ku mashquulsan yahay taasi waa abaalmarkiisii xagga adduunyada wuxuu ka dhigan yahay nin maxbuusa oo ladaadkiisii laga xidhay maadaama uu ku mashquulsan yahay hawlihii dadka de wakiilaa kafay fi lxashri tuqalna waa jazihiisii ya jaziisi aakhire wey marka tuqal faacilka waxa waa kilaaga loo celinaya waana mufrad ahaan horaan u baraarujin waa biictibaari lafdi kila waayo lafdi ahaan waa u mufrad macna ahaan musanaha u noqde aayadda qur'aankiina waa saas o kale de kilta aljannatayni aatat ukulaha marka haddii lafdiga la ilaaliyo waa la keliya yelya saas afsaxa kaiirna haddii macnaha la ilaaliyana waa la tadniin wey marka macnaha maxsuulka beydku wuxuu noqonayaa shaksiga xaakimka ama qaadiga cid kale xukumaya ee caadilka ku ah xitaa wuxuu ka dhigan yahay qof maxbuus oo laga xidhxidhay ladaadkiisii iyo macaaniyaalkiisii adduunyo waayo wuxuu ku mashquulsan yahay arrimaha dadka ayaa ku mashquulsan yahay labadiisa gacmood mid kastoo ka waa mid la xidhxidhi doono waayo qudaada iyo kuwa wax kala xukumo rasuulku saddex buu qaybiyey laba naarta ayay ku sugan yihiin midna jannada ayaa u gelaya ka xaqa gartee dadkana ku xukuma jannada ayuu geli ka xaqii gartee ee ku xukumi waaya ka xaqi garan waaya xaqna aan ku xukumin labadaasina naarta ayaa gelaya marka kabidka inu ugu jeedaa wuxuu noqonaya dee waa kii waxa weeyaan waxa weeyaan aan garanahayn ee kuwaasi ee rasuulku uu tilmaamay kamid a ama ka kale miya de isagu jannaduba ku sugan yahay ka xaqiina gartay dadkana ku xukumay de fahwa qaadigu ama xaakimku kalmaxbuusi lato mid la xabisay canla daati macaanyaalkiisii laga xabisay wa kilaa kafeyhi labadiisa curcur mid kasta oo kamid a tuqallu waa la silsiladayn ey hiya kilaaga filxashri maalinta isu soo ururinta mael baa ahaa shaycaani in saluxa axaduhumaa saluxa alaakhar laba shay mid ka midii haddii uu hagaago ka kale waa hagaaga asultaan waraciya haddii madaxweynuhu hagaago raciyada ku hoos noolna way hagaagtaa haddii raciyadu ay hagaagto sultaanka hagaag waayo dee sultaanku halku ka dhashaa raciyad unbu ka dhashaa soo ma markaa shaycaani in saluxa axaduhumaa saluxa alaakhar asultaan waraciya ina linaqsi ina linaqsi dhantaalida waxa u sugnaaday wlistidqaali iyo culayska naqsiga iyo istidqaalka alkaa'inayni ahaaday fii lafdati alqaadi lafdiga alqaadi la wacdan wacdi iyo wax ku qaadasho wamahalan iyo tusaale ayaa ku sugan naqsigu waa khabar muqadama inaana iskale lawacdana waa ismigiyo muahara laamtana laamulibtidaayalaadhi ta'kiid baa loo geliyay maelna waxaynu ku cadfanaa wacdan oo haddaa maxaa loo sukuuniye waa luqat rabiica horay u braaruji lanahum yaqifuuna almansuuba calaa suuratay lmarfuuci wlmajruur ama sukun bay ku waqfiyaanba naqsiga lafdiga qaadii kusugan waa maay waa naxwihiye dee asmaadii wuxuu kamid yahay yaada ku bugtay aakhirkoogu waxa weya naaqiska ahaa min asmaa anaaqisa aakhiruhu ya ayuu kamid yahay istidqaalkana waa xagga icraabta weeyaan oo laba xaaladood waa lagu qadari jiray de sooma ya laba xaalatu rafci iyo xaalatu jar waa lagu qadari jiray xaalatu nasbana lilkhidfi waa dahiri jiray wthani manqusun wanasbuhu dahr warafcuhu in waa kada aydan yujar bu alfiyo odhan doona waynu gaari doona insha allah horena inta waynu uqaadanay marka wuxuu ku leeyahay naqsigu waa asmaad iyo adakubuu ku kamid yahay istidqaalkana xaalatu rafca iyo xaalatu jar waa lagu qadaraa xaalatu nasbana way ka muuqataa markaa sidaa ay dhantaalni ugu jirto culaysna ugu jiro ayaa qofka xukunka qaada naqsina uu yeelan culaysna ugu iman bu kuleeyay ya waana kusugan bu kuleyahy markaas ma aragti markaa maxsuusa daydku waxa uu noqonayaa naqsiga iyo istidqaalka ku sugnaaday lafdiga alqaadi ayaaba ugu filanba naseexo dhammaystiran iyo waano ku filan oo ka hor joogsanaya ruuxu in wilaayada dadka qabto kuna raalli noqdo wuxuu yidhi inna linaqsi naqsiga waxa u sugnaaday nuqsaanta iyo wal walistidqaali culayska naqsiga iyo istidqaalka alkaa'inayni ahaaday fii lafdati alqaadi lafdiga alqaadi lawacdan wax ku qaadasho wa maalan iyo tusaalaba ku sugan lafdiga lafdiisun u fiirsu guley meel kale baa tegin ya laa tusaawi ladat lxukmi bima daaqahu shaksu ida shaksu cazal laa tusaawi lama sinna ladat lxukmi xukunka macaankiisu bimaa ay biladii kii lama sinna daaqa uu dhandhamiyey hu maaga ashaksu ruuxu uu dhandhamiyey xilima ida ncazala marka uu xilka iska tuuro ashasu shaksigu incazala xilka iska tuuro ee uu iscazilo tusaawi waa min almusaawaati ladat lxukmi waa faacilkii tusaawi markaa laadaasi waa naafiya una naahiye maade waayahay muraadka looga jeedaana waxa xaakimka u xasilaya waktiga uu wilaayada hayo oo faraxti ah amar waxu amraa nahyi waxu reebaa siin waxu siiyaa diidmo waxu diidaa watiga hadda xilka waayo waxyaalo badan baa u suura gelay maadaa waxaynu ku tacalujinaynaa tusaawidaynu ku tacalujinayna waxayna ka dhigan maadaasi waa maraarada iyo qadhaadhka iyo murugada iyo mashaqada iyo waxa weeyaan xanuunka ka dambeeya marka laga qaado ee laga casilo riyaasadii iyo madaxtinimadii u hayay ee cid kale booskii ay joogsato werwer badan baa helaya ruux soo ma daaqa ku jiraay mawsuulku u noqonaya shaksiguna waa faacilkii idaadu shardiyaa la dhahdaa shaksigan meesha yaalla faacilkiisiibaa go-aan ka dambaa fasriya soo idan cazala shasu in incazala ayuu noqonaya maxsuulka baydku waa maxay wuxuu ku leeyahay lama sinna anwaacda macaanyaalka dhammaantood ee ruuxu uu ka helay riyaasada iyo madaxtinimada waxa weeyaan uu dhandhamin iyo wakhtigaasi uu wilaayada iyo xukunka wahayo murugada ka dambaysa ee ruuxu u dareemi doono marka uu xilka ka daandego lama sinna buu ku leeyahay markaa falaa khayra fii ladatin yacqubuha alxasnu walxasratu wanadaama khayr iyo wanaag male lade iyo macaan ay ka dambayso murugo iyo tiiraanyo wanaag baa ku jira la laa tusaawi lama sinna ladatu lxukmi xukunka macaankiisa bimaa ay biladii kii daaqa uu ay hu maaga ashaksu shaksigu dhandhamiyey ida ncazala marka uu iscazilo ashaksu shaksigu incazala uu iscazilo wallahu aclam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka watuubu ilayk